alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa'i walmursaliin sayidina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lillah cala kulli xaal faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye wixii inoo soo socday iyo waxaa inoo imanaya fii sujuudi sahwi sujuudda ay sababta u tahay sahwi uu qofku salaadda dhexdeeda sahwiyuhu xillaawo ayuu fasalkan inooga hadlayaa sheekhu sahwiguna xagga luqada waxay dhaha nisyaanu shayi waalghaflatu canhu waa shay la halmaamo ama la ilaabo oo la moogaado waxaase hadda looga jeedaa uun waxaa khalalka ah ee salaadda dhexdeeda yimaadda ama camdiba ha uu sameeyo ha u keena khalalka ama ilowba ha u keeneen sahwiga nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waa ka sugnaaday axaadiid aad u tiro badan oo saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniidda iyo qaybaha xadiidka ku wada sugan ayay kaga sugan tahay nebigu sala allahu calayh wasalam salaaddiisa dhexdeeda inuu saawiyey oo uu ragcada kordhiyey mararka qaarkoodna ragcada u dhimay atixiyaad dhexe uu ka kacay arrintaasina naqsi nebiga sala allahu calayh wasalam ku keeni mayso ama risaaladiisa iyo waxyiga ilaahay ku soo dejinayey xikmadda iyo ujeeddada naqsee sahwiga nebiga sala allahu alay slam laga dheehan karayaana waxa weeye waa qodobka koowaad ee nebi maxamed inuu yahay bashar iyo bini aadmi ilaahay uu ku sharrifay risaalo oo aan bashariyaddii iyo bini bini'aadinimadii ka bixin ee wixii bini bini'aadmiga ku imanayay sida sahwigaasoo kale ay ku imanayaan sidaa darteed baa nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu lahaa innamaa ana basharun midlukum anugu waxaan ahay bashar iyo bini bini'aadmi idinkayda la mida ansaa kamaa tansawun waxaan u ilaawayaa si ay u ilowdaan fa idaa nasiitu fadakkiruunii marka aan ilaawaya xasuusiya baa nebigu sala allahu calayh wasalam lahaa waxaa kale oo xikmadda iyo ujeeddada sa'wiga nebiga sala allahu calayh wasalam laga dheehanaya waxaa ka mid a ah. dee waa tashriicun lilumma ile waxaa loogu soo dejiyey waxyiga litubayina linnaasi maa nusila ilayhim inuu axkaamtii inoo caddeeyo oo markaynu salaaddeenna sa'wino waxaynu samayn lahayn dee garamayna mar haddaanu nebigu sa'wiin oo waxa uu samaynaya aanu inoo sheegin innaguna markaynu salaaddii dhexeeda sa'wino ee ama aynu wax dheerayno ama aynu wax dhinno waxaynu samayn lahayn maynaan garaneen culimmada qaarkood ayaaba waxay tilmaamaan in salaadda uu sahwiye ee sujuudu sahwiga uu qofku la yimaadaa inay ka fadli badan tahay toddobaatan salaadood oo aan sujuudu sahwi lahayn nin cali alajuri almaliki la yidhaahba ahlu cilmiga masaladaa ka soo naqliyey oo wuxuu leeyahay dee xadiidu waxay tilmaamaysaa marka uu qofkani sahwiye ee uu dabeetana sujuudo inuu markaa shayddaankii sanka markaa dhulka u daray uu sanka u boodheeyey dee wixii markaa sanka shayddaan loogu boodheeyana dee khayr badan ayaa ku jiro oo qabuulkeeda ayaa la rajaynayaa kollaybana qofka khushuucsan baa sawgigu ka yimaadaa haddii aanu khushuuc lahayn imaamku saawi kama yimaado ila waa qof ragcadii tirsanayee dee haddii uu bato lafdeeduna dee qofku imaamba uma suubamo wadaad bay ka sheegayeen beryii hore masaajidan hargaysa tukan jiray ayaa wuu saawi badnaa ragcad kasta markuu kacayo ayuu ilqoorhka ka yareegi jiray bal hadday inay kaceen iyo in kale markaase waxay dhahay waa hebel intaa uu ku tukanaya adna waa tukanaysaa la soco bay yidhaahdeen isagu rikumadka adna waa tukanaysaa mar kolba ilqoorhku kaa yareegi marka hadduu batana yacni dhibtiisa ayuu leeyahay markaa wuxuu sheekhu uhi wayustaxabbu waxaa la sunneeyaa sujuudu sahwi sujuudda sahwigu sababta u yahay ayaa la sunneeyaa wa huwa sajdataani waa laba sujuudood qubayla salaami salaamta horteeda ayaana la sujuudayaa cinda tarki tashahudi alawali atixiyaadka hore marka laga taga agtiisa ayaa la sujuudayaa wasalaati cala anabiyi sala allahu calayh wasalam fiihi iyo ku salligii nebiga lagu salliyayey atixiyaadka hore dhexdiisa wa tarki alqunuuti fi subxi qunuudkii ducada qunuudkii ragcadda labaad la qunuuda fi subxi oo laga tago wasalaati cala anabiyi sala allahu alay slam fiihi iyo ku sallidii nebiga lagu saliyay qunuudka dhexdiisa waalqiyaami fiihi iyo istaaggii dhexdiisa la istaagayey waalkalaami alqaliili wa cinda alkalaami alqaliili hadalkii yara agtiisa naasiyan qofku isagoo ilowsan uu hadlay wa siyaadati rugnin ficliyin rugni ficliya kordhintii naasiyan isagoo markaa ilowsanaagtihiisa ayaa sujuudsaawigii la sunneeyaa naasiyan isagoo ilowsan uu siyaadiyey walaklilqaliili cuniddii yarayd naasiyan isagoo ilowsan uu cunay agteeda ayaa la sunneeyaa waxau sheekhu leeyahy raximah ullahu wa wayustaxabu sujuudu sawi sujuudu saawi ayaa la sunneeyaa markaa horta waa sunne waajib ma aha haddii uu isagoo saawiye halkuu sujuuddii kala iman lahaa ka tagana salaaddiisi waxba ka noqon mayso oo ka buri mayso sunnanimadiisana waxaa u deliilaa xadiid abu daawuud warinayo imaamu muslim iyaana markaa macnihiisa ay ku warinayaan abi saciid alkhudriyi baa laga warinayaa wuxuu nebigu sala allahu alay wasalam idaa shaka axadukum fii salaatihi marka midkiinuu shakiyo salaaddiisa dhexdeeda fal yulqi shakka shakiga ha iska tuuro walyabni cala alyaqiini inta uu hubanaha ku dhiso yacnii laba iyo saddex baad ka shakisantahay labaad hubtaa ka shakaysa saddexda iska dhaaf oo laba ka dhig hadba inta aad hubto ayaad qaadanaysaa intaad ka shakisan waa iskaga tegaysaa marka dabeetana uu yaqiinso dhammaystirkii sajada sajdatayni laba sujuudood marka uu dee dheeraad yacni sidii uu yaqiinsanaa uu la yimaado fidastayqana tamaama sajada sajdatayni ayuu sujuudayaa hadday salaaddiisii dee taammo tahay ragcaddaa dheeraadkee uu koriyay laba sujoodba naafilo iyo yani ragcaddu naafilo iyo laba sujoodba sunnay u noqonayaan haddii ay naaqiso tahayna ragcaddana dee salaaddiisii u dhammaystiraysaa labada su waxay noqonayaan shaydaanka miduu markaa sangiisa ku boodheeyo ayay noqonaysaa haddii masalan maamuumku wuu inoo keeni doona hadduu imaamku sujuudo waajib bay ku noqonaysaa maamuumkuna inuu markaa raaco haddii aanu ka goosanina uu ka hadhana salaaddiisu waa buraysaa markaa wuu waajibayaa wa huwa sajdataani waana laba sujuudood walow sa'wigu haba bato waa laba sujuudoodoo hadday sababtu xataawatuu saddex iyo afar jeer sa'wiyo sujuudu sa'wiga laga rabaa waa labadaa sujuudooduun maxalkeeda iyo meesheeduna waa qubayla salaami salaama naqsiga ka hor weeye intaan u salaama naqsanin ayuu sujuudayaa waa atixiyaadka dambe dabadiisa iyo wixii raaciya ku salliga nebiga iyo aalka iyo ducadii intaasoo dhan markuu dhammeeyo halkuu ka salaama naqsan lahaa ayuu labadaas jood kala imanayaa kadibna wuu salaama naqsanayaa waxaanuu u sujuudayaa ama ziyaado ha ahaato uu kordhiyey ama naqsi ha ahaato ama labadoodaba ha ahaato le'annuu nebigu salaanta ka horna waa sameeye dabeedna waa sameeye waxaana aakhiru lamarayni min ficlihi u ahaa bay yidhahdeen inuu salaamta ka hor uu sujuuday zuhri baa saa yidhi waana limaslaxati salaati oo dee wuxuu hadduu maslaxadiiyo dandii salaadaiyo inuu salaadda markaa la xidhiidho oo salaadda aakhirkeeda noqda ayaa wanaagsan ilaa haddii uu salaam naqsadaba dee salaaddii wuu ka baxay markaas labadiis joo salaaddii way ka go'ayaan haddaba waxyaalihii loo sujuudayo ee sunnayaasha abcaadda la yidhaahdo ayuu qaar ka mida ah halkan inooga galay markaa waxa weeyaan halkii uu safiinu ina soo odhan jiray tarku bacdi min abcaadi salaati ow bacdi lbacdi waa masaladii oo isagu wuxuu yidhi cinda tarki tashahud alawali ataxiyaadka hore markuu ka tago ama wax ka mida uu ka tago waayo nebiga sala allahu alay sl ayaa intuu ka tegay kaa sujuudu sahwiga la yimi wa salaati wa cinda tarki salaati cala anabiyi sala allah alay slm fiihi atixiyaadkaa hore ku salligii uu ku salli lahaa sala allah alay slm ayuu ka tegey kaana sujuudu sahwi buu la imanayaa fiihi yacnii atixiyaadkaa hore dhexdiisa nusaga qaarkood ow qucuudihi bay raacinayaan ama fadhigiisii nuskhana owal qucuudi bihima fadhiisigii atixiyaadka iyo loo fadhiisan salaada salaadda nuskhana labada nuskha kale saasay odhanaysaa waana fahamteen kala tirintan fadhiga iyo la kala tirinayo atixiyaadka ama fadhiga iyo salligii la kala tirinayo oo qofku haddaanu fadhi haddaanu salli iyo atixiyaad midnaba karaynin dee sunnihii waxa weeye inuu fadhiyo hadduu markaa isagoo aan atexadii in fadhigiina uu ka tago sujuud waa lagu yeelanaya wa tarki lqunuuti fiihi wa tarki lqunuuti fi subxi qunuudkii salaada subax ducada qunuudkee la akhriya hadduu ka tago ayadana wuu sujuudu sahwi buu la imanayaa wasalaati wa tarki salaati cala nebiyi sala allah alay slam fiihi iyo ku sallidii nebiga lagu salliyayey fii qunuudka dhexdiisa hadduu labadaa ka tagana sujuudsawi buu la imanayaa nusaga qaarkood waa calal aali bay raacinayaan aalka nebiga ku salligiisa qunuudka dhexdiisa lagu salliya haddii uu ka tagana ayadana sujuudsawi buu la imanaya waalqiyaami fiih wa tarki alqiyaami fiih istaaggii uu yacnii isaagi lahaa hadduu isagana ka tagana iyana sujuudsaagu la imanayaa haddii aanu qunuudba markaa karaynin dee sunno waxaa intii qunuudka inuu taagnaado shaaficiyadu leeyihin haddii markaa uu isaga markaa ahaa sunnihiisu inuu taagnaadown intii qunuudka oo aanu atixyaa qunuudki garanaynin hadduu markaa istaaggaasoo keliya ka tagana waa lagu yeelanayaa sujuud saawigii waxa kale oo ayana sujuudu sa'wi keenaa waxaanu sa'wigiisu salaadda burinin camdigiisu laakiin salaadda u buriyo marka uu weliba sahwi u sameeyaa buu sujuudaya waa siduu safiina baynu ku soo marnay waalkalaami alqaliili wa cinda alkalaami alqaliili hadalkii yaraa naasiyan u hadlay hadal yar buu markaa isagoo isilowsan ayaa salaaddii ka soo baxay oo qof baa markaas uu la hadlay wax badan iyo sheeko badan maaha inay eraya laba ayuu ku yidhi ayadana sujuudu sahwi buu la imanaya mar hadduu ilow uu la yihi hadalkaa u hadlay wa siyaadati ruknin ficliyin rukni ficliya oo uu kordhiye naasiyan isagoo ilowsan rukuuc buu kordhiyey ama sujuud buu kordhiyey isagoo ilowsan isagana sujuudu sahwi buu la imanayaa laakiin hadduu markaa camdi u kordhiyo rugni ficliya ama rukuuc ama su-aad u koriya salaaddiisi waa buraysaa li'annahu qofku marka waa qof ciyaaraya waxaynu nidhi mararka qaarkood innaga waxaynagu dhacdo oo in layska jiray ay tahay bahalkan hadda inagu soo kordhay ee moobilkaa ayaa qof dhulka dhigaya dabeetana waa ku soo dhacayaayoo intuu foorarsado ayuu soo qaadaya si u bakhtiiyo de waa markaa rukuucdiiba wax ka badan buu sameeyeyba markaa salaaddiisi waa guburaysaa markaa halayska jiro qaar baa intay foorarsadaan surwaalka iska laaba salaaddii waa kaga buraysaa halayska jiro hadalka yar labdiisa haddii u camdiyo iyadana waa ka buraysaa hadduu tilefoonkii ku soo dhacu war salaad ku jiraa uu yidhaahdo yani waa ka buraysaa sheegayeen oo telefoon ku soo dhacay isagoo salaaddii ku jira markaasuu uhi halow markaasaa la waar waa sidee hadhow markuu salaaddii ka baxay sheekh dabadduu haabuur telefoon dabadda ah ayuu haabuuri had iyo goor ahmiyad bay inoo kala sameeyaan ka dabadda iyo ka gudihoo dee kan gudaha waad ku celin karaysaa wuu saahnaya laakiin kaa dabadda waa qarash badan yahayoo ku celmayso si baynu ugu degdegnaa dee ilaa salaaddii buu inala soo galay ila wax kastoo soo kordhaaba imtixaan buu la soo kordhayaa walakli lqaliili naasiyan cuniddii yarayd isagoo islowsan hadduu wax cuno ayadana sujuudi sahwi buu la imanayaa hadduuse u badrheedho cunid yar hadduu u badrheedho haba yaraatee salaaddii waa ka buraysaa waxau sheekhu uhi raximahullahu tacaala watajibu waxaa waajibaysaa mutaabacatu limaami imaamka inuu ku raaca fiihi sujuudu sahwiga ee falow sajada hadduu sujuudo ma'muumkii lisahwi nafsihi ayuu sujuuday ow takhallafa wuxuu ka dib maray can sujuudi imaamihi buu ka dib maray caamidan isagoo u bareeraya caaliman bitaxriimi xaaraannimadana og batalad salaatu way buraysaa maray sujuudu sahwigii waajibaysaa jirta markiibuu inoo sheegayaa saynu hore u soo sheegno wuxuuhi wa tajibu mutaabacatu alimaam imaamka raacitaankiisa inuu ku raaco fii sujuudi saawiga fii sujuudi saawi bay nuska qaroodhaya qaarna fiihi waa fii sujuudi saawiguna yaraa walow saawigaa imaamkuusa intaanad kuba xidhanba ha sahwiye mar haddii aad imaamkii ku xidhan tahay muwaafiq iyo masbuuq midkaa doontaba ahawo waa inaad la sujuuddaa markaa wuxuu yidhi falow sajada lisahwi nafsihi le'anno mutaabacada imaamku waa waajib oo way inoo iman doontaa falow sajada maamuumkii haddaba hadduu sujo nafsihi sahwi nafdiisa ayuu u sujuuday imaamkii oon salaamo naqsaninba ayuu sujuuday ow ama takhallafa can sujuudi imaamihi imaamkii oo sujuuday ayuu ka hadhay caamidan waanuu badrheerayaa sujuudda markaa u sujuuda ama ka hadhidda uu ka hadhayu badrheerayaa caliman bitaxriimihi inuu imaamka ka hadhaa inay xaaraan tahayna waa og yahay badala salaatuhu salaaddiisaasi markaa qofku way buraysaa laakiin waa goorma waa haddii aanu ka goosasho niyeynin haddii uu ka goosasho niyeeyo oo imaamka uu ka goosto dee sawgiisa raaci maysid iyo sujuuddiisa raaci maysid markaa taadana markaa waa u sugaysa haddaad mufaaraqe iyo ka laakiin haddaad ku xidhan tahay sahwi adigu aad leena u sujuudi maysid oo waxay dhahaen imaamkaa ka xambaaraya imaamkana kaa xambaaraya markaa aduu sujuudu sahwi la iman maysid hadduu imaamkaaga sujuudana waad ku raacaysaa faslun adaakani faasilun mid kala saari weeye fii ma wa wafii ma saya'ti nusaga qaarkoodna fasalka ma dhigaana way israaciyaanun wa yustaxabbu waxaa la sunneeyaa sujuuda markaa fii sujuudi tilaawa sujuudan akhrinta qur'aanka loo sujuudo ayuu halkan kaga hadlayaa sheekhu wa yustaxabbu waxaa la sunneeyaa sujuudu tilaawa sujuudda akhrintu ay sababta u tahay waxaa loo sunneeyaa lilqaari'i kii akhrinayey waalmustamici kii dhegaysanayey wasaamici iyo kii maqlay fii arbaca casharata aaya afar iyo toban aayadood yasjuduha alimaamu waalmunfaridu ayaa sujuuda imaamkii kii kelida ahaa walaa yasjudu alma'muumu litilaawati uma sujuudayo ilaa idaa sajada imaamu imaamkiisu markuu sujuudo mooyaane fa in sajada hadduu sujuuda duuna imaamihi imaamkiisa sokadii iyo isagoo aanu la soconin batala salaatuhu salaadiisu way buraysaa waxa uu sheekhu leeyahay wayustaxabbu waxaa la sunneeyaa sujuudu tilaawa sujuudda akhrinta aayadaha sujuudu tilaawaha leh marka la akhriyo agtooda inuu sujuudo ayaa la sunneeyaa waya xadiid imaamu muslim warinaya ibnu cumar laga warinayo wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calay wasalam waxaa kaana yaqra'u alqur'aan qur-aanka ayuu akhrin jiray wuxuu akhrinaya suuro sajda ay ku jiraan fa yasjudu wayanasjudu macahu nebigu markuu sujuudo annana waa la sujuudi jirnay xataa maa yejida bacdunaa mawdican limakaani jabhatihi ilaa aanu qaarkayo helin meel ay wejigaba dhigaan waxaa kaloo ayadana xadiis saxiix oo isagana imaam muslim werinayo ayala ku sugan inuu yidhi nabigu sala la alay sl idaa qara ibnu aadam asajda marka ibnu aadam akhriyo aayaddaa sujuuddu ku jirtee fasajada ictasala shaydaanu yabkii shayddaankaa ka dheeranaya isagoo ooyayo wuxu odhanaya hooggiise ibnu aadam sujuud baa la furo waa sujuudo jannuu ku helayaa wamirtu bisujuudi fa abaytu faliya naar anigana sujuud baa la yidhi oo aadamu sujuud baa la waan diido naar baan ku mutay isna sujuud baa la furo waa sujuudayaa jannuu ku helayaa inaanay waajib ahaynna waxayna tusinayaa iyadana xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan zayd ibnu haabit baa laga warinaya wuxu uhi qara'tu cala annabiyi sala la sl wanajmi suuratu najmi oo xagga dama sujuudda ku leh ayaan ku akhriyay buuhi falam yasjud fiihaa ma sujuudin markaa inaanay markaa waajib ahayn ayayna tusinaysaa haddaa wuxuuhi wayustaxabu sujuudu tilaawati waxaa loo sunneeyaa lilqaari kii akhrinayey oo dee nebiga ayaa qur-aanka akhrinayey oo markaasu sujuudayey walmustamici kii dhegaysanayey mustamic waa ka la socda ee dhegaysanaya wasaamici kii maqlay een isagu dhegaysi u qasinin marka hore laakiin ay ku soo dhacday maqlay saddexdaaba waa loo sunneeyaa waayo markuu nebigu sujaynayay saxaabadu markaa la sujuuday ayaa markaa xadiidka inoogu sugnayd fii arbacata cashara aaya fii arbaca cashrata aaya afar iyo toban aayadood ayaa markaa la sujuudayaa laba xaj ayay ku sugayeen suuratulxaj acraafna mid baa ku sugan raacad naxal israa maryam furqaan namal sajda fusilat iyo najmiya inshiqaaq iyo iqra ama suuratul iqra ayaa markaa suuratul qalam ayay markaa ku jirtaa ayada tasaad ka mid ma aha waa sadedu shukrin lilaahi tacaala oo ayadaa salaadda dabaddeeda ayuunbaa la sameeyaa salaadda dhexdeedana laguma sameeyo oo way burisaa haddaba wuxuu yidhi yasjuduha alimaamu waalmunfarid sujuudda akhrinta waxaa sujuuda imaamka wuu sujuudaa ka munfaridkee keli tukanayaana wuu sujuudaa laakiin mid weliba wuxuu sujuudayaa liqiraa'ati nafsihi imaamku isagu qiradu akhriyay unbuu sujuudayaa munfaridkuna qirada isagu akhriyay ayuunbuu u sujuudayaa hadday u sujuudaan labadoodu qira cid kale aqriya salaadoodu waa buraysaa hadday markaa dee u bareerayaan badheerayaanoy aqoonu leeyihiin lianna fi salaati shuqlan salaada yacnii ayada ayaa yacnii shuqulkeediiyo howlaheedii oo dhan wadataa walaa yasjudu lma'muumu nusa qaarkoodda walaa yasjudu halma'muumu ma'muumku litilaawati uma sujuuda ilaa idaa sajada imaamuhu maamuumku wuxuu sujuudaa uun marka uu imaamku sujuudo mar haddaadu maamuumtood imaamku wuxuu daba xidhan tahay waxaad sujuudaysaa uun marka imaamku sujuudo haddaba fa in sajada duuna imaamihi hadduu sujuudo imaamkii oon sujuudin buu isagu sujuuday ama imaamkii baa sujuudayoo wuu ka hadhay mufaaraqana ma niyoonin iyo ka goosashana labada mida maniyooni badala salaatuhu salaadiisii waa ay buraysaayo mukhaalafa faaxisha ayuu markaa sameeyey markaa haddii sujuudu tilaawa ay salaada dabaddeeda tahay shaaficiyadu waa salaad yar unbay ka dhigaanoo waa inuu niyeeyaa waa inuu takbiiratulixraam la niyeeyaa sujuuddii fadhiisigii salaamo naqsigii waa salaad yarun hadday salaadda dhexdeeda tahayna waa sujuud keliya ayuunbuu la imanayaa iyo kibaarashooyinka markaa ta hore iyo ta dambe faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama fii ma saya'tii fii shuruudi اlimaami litasyaxa bihi alqudwa waxaa uu inooga hadlayaa sheekhu shuruudda imaamka loo shardiya dadka tukinaya si ay u ansaxdo in lagu daba tukadoo lagu xidho ila alimaamu daaminun baa layidhao isagaa markaa salaaddii dadkaasoo dhan ka mas-uula markaa culimmadu shuruud ayay u sheegeen shan shardi buu halkan inoogu sheegayaa wixii markaa ixtiraasga ahaanbuu inoo sheego culimmada qaarba dhinac bay iska taagaan wuxuu shardigu noqonayaa an laa yakuuna alimaamu ummiyan imaamku mid ummiya waa inaanu noqonin ummina waxa weeye ka'aan xaraf ama laba ama wax ka badanoo faatixada aan hagaajinaynin imaamku mid aan faatixada hagaajinaynin waa inaanu noqonin mar haddaynu sidaanni wa tabtulu salaatu way ku buraysaa خلف alaalhaqi ka alhaqa laydha waa kaa xaraf xaraf ku beddelaya alxamdu lilaahi buu leeyahy oo xadibu haa ka dhigayaa wal arati ka aratigaa isaguna meel aan idqaam lahayn buu idqaamayaa muttaqiin buu leeyahy markaa in lagu daba xidhaa ma ansaxayso li'anna waa ummi isagii baa halis ku jira adigu markaa kumaddii waxae mar haddaad dhaanto laakiin oo dee hadday isku mid yihiin markaa way isku daba xidhan karaan iyagu taasi waa mid waxaa kaloo shardiga ah waa an laa yakuuna almuqtadaa bihi maamuuman xaala aliqtidaa'i bihi waxaa shardi ah kanaad ku xidhanaysaa waa inaanu ma'muurayn xilliganaad ku xidhanayso oo mar haddaynu saan idhi wa khalfa alma'muumi wa tabtulu salaatu way buraysaa khalfa alma'muumi ma'muum dabadii mid isagiiba imaam ku sii xidhan inaad adna garabka sii taabatood ku sii xidhataa ma bannaana dadka qaar baa waxay sameeyaan adoo jamacaba iskaga jirin buu kaadee garabku muku taabanaya hadda adigiibaba maamuumoo jamac ku jira garab taabashadaasi meel alla meelay ka timiye waxay tahy ma garanayn xataa markuu qofku keli u tukanayo qaar baa garabka taabta yacnii salaaddii casar ama duurma ku jirtaa macnaheeda ayuu ka jeedaa meelay kala yimaadeenna ma garanayno markaa way buraysaadaasi dee haddaad ogaato inuu maamuum yahay haddaad ku xidhatana kuba xidhmi mayso qof aad arkaysa inuu maamuum ku xidhata kuba xidhmi mayso la'annahu taabic matbuuc ma wada noqon karo inuu isaguna cid daba socdo isagana la daba socdo suurtagal ma aha markaa wa khalfa almaamuumina salaaddii waa ku buraysaa waxaa kaloo shardiga wa khalfa almuxdisi waljunubi waalkaafiri ayadana salaaddii waa ku buraysaa wa khalfa almuxdisi kii weysada lahaa dabadii waljunubi kii jinaabada lahaa waalkaafiri iyo gaalkii dabadiisa isagana salaaddii waa ku buraysaa oo waxa shardi ah an laa yaclama alma'muumu butlaana salaata imaamihi inaannu ogayn ama ictiqaadsanayn ma'muumkan ku xidhanaya salaadda imaamkiisu inay baatilto waxba kaba jiraan tahay mar haddaynu saanidha waa tabtulu salaatu khalfa almuxdis qof dee weysala oo aad arkaysa inuu halkan intuu imminka dee kaadi la fadhiisay haddana salaad galay ama aad arkayso dee neefi ka soo baxday dee inaad tidhaa markaa adna aad istaba taagtaa kuma bannaana le'annu salaadba inaannu ku jirin baad rumaysantay dee qof aan salaadba ku jirin seebaad markaa aad ugu xidhanaysaa waaljunubi hadiyo golen xadadka haddii la idlaaqa xadadka asqarkaa buu noqdaa wa khalfa almuxdidi xadadan akbar kaljunubi dee kii sheegay gabadhii xaydada ahayd iyo ayadana salaaddii waa ku buraysaa laakiin waxay leeyiin waa markuu og yahay ee isagoo uu la sii ku sii xidhnaado ayay salaadu ka buraysaa marka hore hadduu ku xidhana uga xidhmi mayso laakiin gadaal hadduu uga caddaado in qofka muxdidka ah ee xadad yar imaamkiisii wuxuu ogaaday inuu xadad yar ama mid weynu ku jiro salaaddii markaa isaga markaa dee ka buri mayso soo celinna lagumalo isagu wax taqsiira ayaanu samaynin wallahu aclam deriskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu